isku xidhiidi oo xariiq isugu xidh kelmadda mufradka iyo jamceeda waxa u horeeya waaxid usbuuc ayaa mufrada waxa weeyaan jamaceedu asaabiic weeye saxiifatun waa jariidadii waxa weeyaa markaa jamceedu suxuf unta halkaa ku qoran weeye tadkiratun waa tigidhka lagu raaco diyaaradaha waxa ku qoran jamceedu waa tadaakir weeyaan waxa weeye qaybta afraad yowmun waa maalin jamceedu waa ayaam maalmo ra'sun waa madax waxa weeye jamciisu ru'uus oo xagga u dambaysa ku qoran jawaazun waa basabort waxa markaa jamcu ah jawaazaad baasaboro shawd waa hal mar oo wareeg ah waxa uu jamca ashwaad oo iyaduna ah jamaceedii haddii aad garato su'aalaha aalaha toddobada ah minxabad baa lagugu saaxiyaa toddoba derajaad yeelanaysaa da calaamata khalad calaamata khalad calaamadda khaladka dhig cala alkelimati alghariiba kelmadda kugu cusub erayadan mina waa mina waa waxay ka mid tahay amaakin alxaj carafaat oo kale musdelifa iyo dawaaf iyo yactamir uu cumraysanaya soom waa soomaya yaqra u akhraya yaduufu wuu wareegaya kacbadu ku wareegaya kashmiir oo dal ah andanuusiya oo dal ah khuduud waddooyinka hawi hawada mare ee diyaaraduhu maraan asacuudiya waa dal isaguna daa'ira waa diyaarad funduq waa hotel mataar waa airport iyo maara garoonka diyaaradaha musaafir waa nin socdaalah shamaalun waxau yafqidu ma wuu waayey iyo yaduufu wuu tawaafaya wuu ku wareegaya yascaa wuu cararaya safa yamuru dhexdooda musaafirun waa nin yacnii maa yulabbi wuxuu leeyahay talbiya labayk allahuma laka labayk ilaahay buu aqbalaya oo hogaansanaya ta lixaad waa shamaalun waqooyi januubun koonfur sharqun waa bari suuqun waa suuq wax lagu kala iibsado qaybta toa sittata cashara waxa weeye lix iyo toban asaabic cashar ka toddobiyo tobnaad samaaniya waa sideed tiscata cashara sagaal iyo toban kelmadaha kugu cusub yacnii calaamada qalad saar haddii aad garato toddobadaana minxabad baad leeda waa toddoba derajo ikhtar alkelimata almunaasabata munaasibata kelmadda ku habboon ku qor ikhtar dooro oo xulo alkelimata almunaasiba kelmadda meesha ku habboon waktubhaa ku qor filfaraaq meesha madhan ee dhibcuhu yaallaan yuqiimu muxamadun muxamed wuxuu joogi doonaa oo u degi doonaa fii funduqin baa la qorayaa markaa maktabatin baa qoran laakiin funduqa ayaa la degaya faqadtu waxaan waaye alxaqiiba albeyt labadaasaa kuu qoran dabeedna alxaqiibaad qoraysaa faqadtu alxaqiiba shandadii baan waaye bima baa halkaa kuugu qoran wa anta fii makata markaa waaa halkaa waxaa qoran taqdiya tashcur tashcur baad qaadaysaa bima tashcur maxaad dareemaysaa wa anta fii maka markaad maka joogto dareenkaad dareemaysaa waa sidee yani waa markaa waa ashcuru bisuru farxad baan dareemayaa waa amaakintii khayrka halkan waa sabcata ashwaaq ayaa kuu qoran toddoba wareeg duftu baa ka dambaysay sallaytu marka waxaad odhanaysaa duftu sabcata ashwaatin waxaan ku wareegay kacbada toddoba jeer nusalli aduhra walcasra jamcan ba halkaa inoogu qoran waxaynu tukanaynaa duhurka iyo casarka iyagoo isku dhammaystiran oo wada socda oo mar wa ayaa markaa kuu qoran casran baa ka dambaysa waqasran ta ku habboon waxa weeye waqasran jamcan waqasran waxaynu samaynaynaa marna waynu wada tukanaynaa waanaynu gaabinaynaa labadaba oo min laba ragcadood baynu ka tukanaynaa almadiinatu lmunawara makaba halkaa kuu qoran dhexdaa bannaan shamaal iyo fi ayaa kuu qoran dabeed waxa la almadiinatu almunawara shamaala maka magaalada madiine waxay ka xigtaa waqooyi xagga maka laakiin fi maka odhan maysa kuma dhex shamaala maka maka waqooyi bay ka xigtaa uriidu alxajza taakiid altamriid labadaasaa kuu qoran uriid alxajza waxaan doonayaa inaan xayiro iyo xayiraad ama buukin garayn iyo sii qorasho marka waa maxay uriid halkaa markaa ti xajza dhexdaa bannaan taakiid alxajzi waa markaas tamriid ma aha oo yacnihii tamriidku waxa weeye waa qofka bukaa waa waa qofka buka u adeegidiisa iyo u shaqayntiisa caafimaadka markaa taakiid alxajzi inaan hubiyo adkeeyo yacnii buukin garayntii iyo kteydkaan goostay iyo wakhtigiis iyo wixii haaniyana taraakiib naxw iminkana waa jama waa jumlooyinka iyo iyo naxwaha xaggeeda silbayna su'aali في alif waljawaab fii ba waxaad isku xidhaa su-aasha qaybta alifka ku taalla iyo jawaabta ba'da ku taala labada isla isku habe as-su'aal su-aashii waa xaggan aljawaab ba aljawaabna waa xaggan ayna tadaakir baa lagu halkay tigidhadii yaallaan meeye haadihiyo tadaakir waa kuwan tigidhadii kam yowman satuqiimu hunaa imisaad halkan joogi doonta imisa maalmood wowga maxaa ku qoran khamsata ayaam shan maalmood baa joogi doonaa ma lownulxaqiibaba haddana su-aashu ay tahay waa maxay midabka shandadu waxaa ku qoran ba'da alifka lownuhaa asraq midabkeedu waa bluu weeye taafraad waxa maadaa fi lxaqiiba maxaa ku jira shandada waxaa ku qoran halkay taallo ba'du fi lxaqiibati tadaakir shandada waxaa ku jira tegdadii diyaaradda lagu raacayay mataa alcudla waa qaybta shanaad mataa alcudla waa goorma fasixi waxaa markaa ku qoran daalka في شهر رمضان وبشهر رمضان كم شوضا ضفت إمسا شير بعد وقيمة اللحاد إمسا شير بعد وريقتي وتكعبد كوريقتي وعكو قرن جيمك خمسة, خمسة آه عفوا سبعة أشواط تطبع شير تاسا مركز جواب تيديا هدي عاد ولح سؤالودي وتصحضه سيدي در... لح درجات لدي أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين هذا كان وحبا كدمن ee dhamaystir adigoo labada qowska ku jira ka ku haboon meesha dhigaya maa lownu xaqiibatik shandadaada midabkeedu waa maxay markaa halkaa lownuh iyo lownuhaa baa qoran lownuhaa baad qaadanaysaa lownuhaa aswad midabkeedu waa madow sauqiimu fii funduqin baan deganahay markaa qariibin iyo qariibatin baa xagga dambe ku qoran qariibin baad qaadanaysa waa mudakar qariibin min almasjid alxaraam masaajidka sharafta le fooq u dhow ama hotel aan idhaahdo hotel u dhow baan deganahay hal haadii tadkiratug karmatikirkaagii baa nacam haa baad leedahay haadihi baa markaa ku qoran waxa bannaan dhibicaa halkaa yaalla tadkiratuka tadkirati waxaad odhantaa markaa nacam haadihi tadkirati haa waa kan sawirkayga min ayna anta qaadim xaggeed ka timid baa halkaa ku qoran ana baa dabeedna halkaa ku qoran min bangaladesh baan ka yimi haddaba qaadimatun iyo qaadimunba xagga dambe yaalla meesha bannaan maxaad dhigaysaa qaadimun baad dhigaysaa waayo min ayna anta baa lagula nin baa lala hadlayaa ana qaadimu min bangaladesh dalka bangaladesh baan ka imi qaadimu baa la qaadanaya alcudlatu yaa jamiil xagga horaa bannaan alcudlatu yaa jamiil alcudlatu fii shahr ramadaan buu idhi marka xagda maxaa ku qoran mataa iyo ayna keebaa la qaadanayaa mataa alcudla waa goorma fasaxu yaa jamiilu jamiilow alcudlatu fasaxu fii shahr ramadaan waa bisha ramadaan halkaa haddii aad shantaas su-aalood saxdana shan darajaad leedahay haalian alqiraa'a qaybta saddexaad ee imtixaanku waa akhris iqra' alfiqra uma ajib binacam oo bilaa horta hadalkan tuducan akhri dabeedna wixii lagaa weydiiyo ama haadhe ama mayadheh adigoo akhriska raacaya tudci waa kan axmedu yaqdi alcudlata fii makata wاlmadiinata almunawara wuxuu ku soo dhammaysan doonaa fasixiisa axmed ninka la yidhaahdaa magaalada maka iyo magaalada madiine ayuu marba eh, in joogi doonaa fasaxa ka mid a fii makata yasuumu markuu maka joogo waanu suumayaa waanu cimraysanayaa oo camal ka wanaagsan buu ku jiraya wa fi lmadiinati markuu madiine joogana yusallii salaaduu ku tukanaya masaajidka sharafta leh wa yazuuru almasjid annabawiya masaajidka nebigana wuu booqan doonaa yashcuru wuxuu dareemi doonaa fii makata waalmadiina markuu maka jooga iyo markuu madiine joogaba bisuruuri farxad uu ku farxsan yahay camalka khayr kale goobaha khayr kale yasilu ila alkacbati kacbada wuxuu gaari doonaa bacda alcasri casr kadib buu tegi doonaa haddii allayna yaduufu xawla alkacbati wuxuu ku wareegi doonaa kacbada hareeraheeda sabcata ashwaad toddoba wareeg marka alif yaqdi axmed alcudlata fii makata walmadiina almunawara labadaasuu ku dhammaysan doonaa axmed waa la sax taasi weeye yasuumu fi lmadiina wayactamiru fii maka madiine markuu joogo wuu samami doonaa makana way cumraysan doonaa taasi waa qalad oo madiina salaad iyo ziyaaru ku jiraya masaajidka ah yazuuru almasjid anabowi u booqan doonaa waa sax iyadu axmed yashcuru bisuruuri fii maka maka joogo farxad buu dareemi doonaa waa sax iyadana eh, farxad buu dareemi doonaa inkastoo madiine markii hore la socotay huwa laa yashcuru bisuruur fi lmadiina madiine farxi maayo buu yidhi taasi waa qalad ma dareemi markuu madiine joogo farxad taasi waa qalad yasiru ila kacbati bacd alcasr buu tegi doonaa iyaduna waa sax yaduufu xawla alkacbati sabcata aswaaq sabcata aswaaq toddoba wareeg buu ku wareegi doonaa taasina waa sax dahaba axmed maca alusra axmed iyo qoyskiisu way israacayaan taasina waa qalad oo lama socon qoysku dabeed tanna waxaad helaysaa sideed su-aalood sideed derajo haddaad saxdo kolka laysku soo wadageeye imtixaankii afartan derajo weeyaan alwaxdaة اlkhaamisata ashra cashrata jabtarka ama qaybta shan iyo tobnaad waa asixatu caafimaadkay ka hadlaysaa alxiwaaru اlأwal xiwaarka ama wada sheekaysiga koowaad alcardu waa soo bandhigii undur eeg wastamic waacid ku celi mascuud ninka la yidhaahdaa wuxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu maxamuud baa wuxu uhi wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu mascuud wuxu uhi limaadaa xadarta alyowma ila almustashfaa limaadaa xadarta maxaad u timid alyowma maanta ila almustashfaa dhakhtarka maxaad u timid maxamuud wuxuu odhan xadartu waxaan u imid liziyaarati tabiibi alasnaan inaan soo booqdoon u tago dhakhtarka ilkaha mascuud baa wuxu uhi bima tashcur maxaad dareemaysaa maxamuud wuxu uhi ashcuru bialamin shadiidin waxaan dareemayaa xanuun aad u adag fii asnaani ilkahaygaan ka dareemaya oo ilkahay xanuunaya walimaada xadarta anta ila almustashfaa aduguna maxaad dhakhtarka u timid mascuud wuxuu uhi xadartu waxaan u imid liziyaarati طabiibi اlanfi wاluduni wاlxanjara xadartu waxaan u imid dhakhtarka liziyaarati طabiibi اlanfi inaan soo booqdo oon u tago oon arko dhakhtarka sanka waluduni dhegaha walxanjarati iyo cunaha maxamuud wuxuu ihi bima tashcuru maxaad dareemaysaa mascuud wuxuu ihi ashcuru waxaan dareemayaa bialamin shadiidin fii uduni xanuun aad u adag baa dhegta aan ka dareemaya maxamuud wuxuu uhi hal ladayka mawcuudun maca abiib wax eh, ballan ah miyaad la leedahay dhakhtarka miyaad ballansantihin oo wakhtibaa eh, ballansantihin dhakhtarka mascuud wuxu uhi nacam haa mawcudii asaaca alcaashira ballantaydu aniga waa saacadda tobannaad maxamuud wuxu uhi mawcuudii asaacata alcaashira aydan anigana ballankaygu waa saacadda tobanka uun maxamuud baa wuxu uhi asaacatu alaana ataasica wanisf saacaddu imminka waa sagaal iyo barhkii albaaqi nisu saaca nuse saac un bay noo hadhay alxiwaaru haani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku soo celi almudaris macalinku wuxuu idhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu adaalib ardaygii baa ihi wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu almudarisu macallinkii wuxuu idhi limaadaa tagayabta can idiraasa maxaad uga maqnayd waxbarashada adaalib wuxuu ihi usibtu bizukaami shadiid waxaa igu dhacay duray aad iyo hargab aad u adag almudaris wuxu bima shacarta maxaa dareentay addaalib ardi wuxuu shacartu waxaan dareemay bisudaacin xanuun shadiidin aad u adag fi leyli habeenkii wartafacad waxaa kor u kacday darajatu xaraarati heerkulka heerkulkayguna aad buu kaco xumad baan yeeshay sare oo xaraaradeedu korba u kacday almudaris macallinku wuxuu hal qaabalta ma u tagtay addabiba dhakhtarka ma u tagtay addaali wuxuu nacam haa dahabtu waan u tegey waan tegey ila mustashfaa waxaan ku tegey dhakhtarka bil iscaafi yacnii gurmadka deg dega ah waa hadha ambalas baabuurkaasaa laygu qaaday waqaabaltu abiiba waxaan dabeedna la kulmay dhakhtarka almudarisu macalinku wuxuu idhi wabima nasaxaka abiib muxuu kugula teliyey ee uu kuu sheegay ee uu sameeye ku ihi dhakhtarku adaalib wuxuu ihi nasaxani wuxuu igula teliyey raaxat inaan nasto oo aan shaqada iyo waxbarashada joojiyo wa tanaawul اdawaa'i dawadana aan qaato wa haada huwa ataqriir اdibiyu waa kan qoraalkii caafimaadka ee dhakhtarku ii soo qoray almudarisu macalinku wuxuu shukran laka waad waad mahadsan tahay si wanaagsan baad yeeshay wa bima tashcuru الآan iminkana maxaad dareemaysaa aلطaalibu ardayga wuxu uhi alxamdu lilah ilaah baa mahad leh ana bikhayrin iminka waan wanaagsanahay anugu oo caafimaadkii wuu fiican yahy alxiwaaru ثaalث wada sheekaysiga saddexaad undur eeg undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi azawjatu waxay tidhi gabadhii xaaska ahayd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu azawju wuxuu idhi ninkii qabaynaa wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu azawjatu gabadhi baa tir khayran waa wanaag halqaa balka ma la kulantay adabiiba dhakhtarkii azawju wuxuu idhi ninkii gabadha qabay nacam haa waxa faxasa sadra laabta ayuu baadhay laabtayduu baadhay walqalba wadnahana wuu baadhay walkulyata kelida wuu baadhay waqaasa wuxuu qiyaasay addaqda heer wuxuu qiyaasay heerka barasharka cadaadiska dhiiggeyga yani dhiiggeygu siduu yahan inuu dhiikar leeyo in kale u eegay azawjatu gabadhi waxay tihi wama natiijatu maxay noqotay result ama natiijada ka soo baxday maxaa ka xaasilay ee ka soo baxay baaritaankii azawju wuxuu yidhi jawaabteedu maxay noqotay azawju wuxuu yidhi alqalbu saliim horta wadnahaygu wuu fayow yahay saasay noqotay jawaabtii walxamdu lilah ilaah baana mahadda le hadduu wadnuhu fayow yahay hunaaka irtifaacun qaliilun waxaa jira korukac yar fi ltaqdi xagga dhiikarka waxoogaa yaroo dhiikara baa jira wasukariyi iyo waxoogaa yaroo macaana الزوجة waxay gabadhii ma sababu dalik maxaa u sababahee keenay xanuunkaa الزوج wuxuu ziyaadat اlwasni miisaankaygi baa batay oo waxaa noqday qof hilib badan yeeshay الزوجة waxay tidhi wamaadaa طalaba minka الطabiib muxuu kaa codsaday dhakhtarku yacni muxuu ku weydiistay waa maxay muxuu ku yidhi samee oo yacnii si xanuunkan aada uga bogsato الزawj wuxuu hi طalaba minii tarka sukariyaat wuxuu iga codsaday inaan iska dayo waxyaabaha macmacaanka ah maadaama macaanku wuu kor yar kacay azawjatu waxay tidhi xaaskii wahal dalaba minka shay-an aakhara wax kale uu kaa codsaday oo uu kuyi sameeya ma jiraa oo xanuunkan aad ku yaraynayso azawju wuxuuhi nacam haa mumaarasatu riyaada wuxuu iga codsaday inaan sameeyo ciyaaro iyo jimicsi inaan sameeyo hadday kubadla ciyaaraya ta hadday jimicsi kala tahay inaan ciyaaraha jidhka jimicsiga u faa'iideeya inaan sameeyo wa tanaawul alfawaakih inaan qaato khudradda la cuno ee aan la karin liinta iyo cambaha iyo eh, muuska iyo wal eh, khudrawaat iyo kuwa la kariyo sida baradhada iyo tamaandhada iyo eh, wixii la midka ah azawjad waxaad shafaaka la allah ku caafiyo azawju wuxu uhi ninkina shukran lak waad mahadsan tahay buu ku yidhi almufradaad erayada imaka ayaanu soo qaadanaya noogu jiray kuwa aan soo marnay ee xawaaraadka alcardu soo bandhigii undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi asnaanun ilko anfun sanka udnun dhegta xanjaratun cunaha kuliyatun kelida zukaamun duray sudaacun madaxanuun daqdun dhiikar natiijatun jawaab طabiib اasnaan dhakhtarka ilkaha adaqdu yartafic dhiiggu kor buu u kacay yafxasu wuu baaraya iscaaf waa ambalaas ama gurmadka degdega ah yuqaabil wuu la kulmay yusaab waxaa ku dhacay taqriirun dibiyun waa qoraal ka soo baxay waa qoraal caafimaad yani waa qoraalka uu soo qoro dhakhtarku qofka uu baadho natiijadiisa iyo go-aanka iyo taladiisa uu ku soo saaro iyo dawooyinkiisi waxaa la midka ah saliimu waa fayow yahay yansaxu wuxuu kula teliyey raaxatu nasasho uu qofku shaqadiiyo dhibaatay iska daayo howlaha ziyaadatu lwasni miisaanka qofka iyo hilibkiisa oo bata sukariyaatun waxyaabaha macmacaan khudrawaatun waxyaabaha khudradda ah ee inta badan la kariyo qalbun waa wadnaha dawaaun waa dawo alamun xanuun sadrun laabta erayadaas waa kuwaynu ku soo qaadanay muxuu ahaa xiwaaraadkii atadriib alawal layliska koobaad waxa weeye sil bayna alkelimati wa suurati almunaasiba waxaad isku xidhaa ood xariiq isugu xidhaa erayga halkan ku qoran iyo sawirka ku habboon ee uu tilmaamayo asnaan ba halkaa inoogu qoran halka jiimka ayee sawirkii asnaan ku qoran yahay ra'sun baa inoo qoran madax madax baa inoo qoran halkaa alifka waxaa ku qoran madaxii oo sawiran anfun baa halkan inoogu qoran halka daalkuu sankii ku sawiran yahay xanjaratun ayaa inoo qoran waa cunaha wuxuu ku sawiran yahay halka ba'da waa ku sawiran baa ayaa cunihia udunun ayaa inoo qoran kaa shanaad waxaa zaa'ida halkeeda iyo dhowa sawirkii aad waa qoraalkii zaa'idana sawirkeedii baa ku qoran sadrun waa laabtii halka xaadu ku qoran tahay baa laabta sawirkeedu ku qoran yahay qalbun waa wadnaha halka wowgu ku qoran yahay ayuu sawirkiisu ku qoran yahay halka sideed waxaa qoran kulyatun kelidii halkay haadu ku qoran tahay ayuu sawirkeediina ku qoran yahay atadriibu haani layliska labaad sil bayna almaradi waalcudwi waxaad xidhiidhisaa xanuunka iyo iyo xubinta xanuunaysa qofka iminka waxaa ka qoran kolka zukaan baa qoran anfun baa markaa lagu darayaa oo sanka ah oo had iyo jeer duubka ayaa waxaasuu leeyahay alamun ayaa halkaa ku qoran alamun sudaacun alamun marka alamu asnaan ilka xanuun oo kale sudaacu ra'as madax xanuun saddexda arab halkasina sukaamu anf iyo sudaacu ra'as iyo alamu asnaan saasaa la isugu geynaya atadriib haalif waxa weeye layliska saddexaad uktub raqma alcudwi fi daa'ira waxaad ku qortaa halkaa goobta goobaabada bannaan soo maaratid ee xariiqa ku taalla nambarkaad xubinta halkaa ra'su baa ku qoran ra'as ra'sna waxaa ku tilmaama halka jiimku ku qoran yahay goobaabaa taalla banaan nambarkan kow ee madaxu leeyahay halkaa jiimka goobaabada ka horraysa xariiqa hortiisa number kow ku qor udun unba halkaa ku qoran halka alifku ku qoran yahay goobaabada bannaan mee waxaa ku xiga qalbun oo wadnihii ah qalbun oo wadnihii ah. wowgu halkuu ku qoran yahay daa'irada ka horaysa number itniin ku qor udunun baa ku xigto ta saddexaada halka ay ku qoran tahay alifku udunun alifku halkuu ku qoran yahay daa'iradiisa bannaan number saddex geli asnaan waa ka afraad namberka daalka daa'irada bannaan ee ku qoran ee ka horaysa ee xariiqa ku taalla namber afar ku qor anfun waa sanka ba'da halkay ku taallo daa'irada bannaan ee ku qoran sita ku qor halkaa namberka geli mufradaat idaafiya alcard waa erayo dheeraadoo lasoo soo bandhigoodii mufradaatun idaafiya waa erayo dheeraado oo aan ku jirin xiwaarki xiwaaraadkii alcardu soo bandhigii undur eeg wastamc dhegayso waacid ku celi halkan waxaa qoran cashara zaa'id cashara cishriin baa dabeedna hoosta ku qoran toban toban loo geeyo waa labaatan cishriin zaa'id cashara labaatan marka lagu daro toban waa halaaثiin halaaثiin zaa'id cashara yusaawi arbaciin waa afartan bay la mid tahay arbaciin zaa'id cashara yusaawi khamsiin waa konton khamsiin zaa'id cashara yusaawi sitiin marka waxaa la qoray cishruun halaaثuun arbacuun khamsuun situun saasaa loo qoray waa la sii wariyey waa la yidhi cashara sitiin zaa'id cashara sabciin sabciin zaa'id cashara hamaaniin hamaaniin zaa'id cashara tisciin tisciin zaa'id cashara mia tiscmia waaxid tiscmia zaa'id mia alf sagaal boqol haddii boqol loo geeyo waa kun maxaa dabad la qoray sabcuun hamaanuun tiscuun mia alf atadriib alawal sil bayna alcadad wa kitaabatii xidhiiri tirada iyo qoraalkiisa hamaanuun ثalaaثuun sabcuun khamsuun situun saasay u qoran tahay ثamaanuun waa khaanadda koowaad bay qoraalkeedu ku jiraa khaanadda saddexaadna nambarkeedii baa ku jira xariiqa isugu xidh ثalaaثuun khaanadda labaad bay ku jirtaa raqamkeeduna wuxuu ku jiraa khaanadda afraad ee nambarkeedii oo qoraalihii xariiqa isugu xidh sabcuun waxaa ku jirtaa qoraalkeedii iyadii oo nambar ahayn khaanadda saddexaad tir ahaan waxay u qorantahay ta koobaad xariiq isugu xidh buu ku leeyahay khamsuun waxaa ku jirtaa khaanadda afraad markay tira ahaan u qorantahay raqabna waxaa ku jirtaa khaaradda labaad xariiq isugu xidh situun waxaa ku jirtaa khaanadda lixaad nambarkeedana toos buu hoos yaallaa iyada way isku beegan yihiin atadriibi athaani ratib alcadaad tirooyinkana isku hagaaji way iskuma habaysna isku hagaaji maxay qoran imika waxaa qoran situun amaanuun arbacuun cishruun khamsuun alaaثuun sabcuun tiscuun alif mia saasay u qoran tahay haddaba maxaa laga bilaba se u yartahay baa laga soo bilaabaya cishruun alaaثuun arbacuun khamsuun situun sabcuun amaanuun tiscuun mia alfun sidaa isugu hagaaji khaanada tii koowaad baa lagu qoray inta kale adigu buux atadiib haalid akmil ilaa mia iminka cishruun ma halkaa lagu qoray boqolka gaarsii khaanadaha bannaan ku buuxi oo xataa alaaثuun arbacuun khamsuun situun sabcuun amaanuun tiscuun mia intaa gaarsii ataraakiib annaxwiya waa jumlooyinka xagga naxwada imikana atadriib اlأwal tabaadal الsu'aala waljawaaba maca zamiilika kama fi اlmithaal isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibka sida tusaalaha ku qoran almithaal da waaxid wuxu uhi bima tashcur maxaa dareemaysaa daaitni wuxu uhi ashcuru bialamin shadiidin fii uduni waxaan ka dareemayaa xanuun aad u adag dhegtayda dhegta ay xanuunaysa halkan anfu baa qoran intaan ilaa ka samee bima tashcur maxaa dareemaysaa wasan ashcuru bialamin shadiidin fii anfi waxaan dareemayaa xanuun aad u adag oo sanka aan ka dareemayo xanjara halkaa ku qoran bima tashcur baad maxaad dareemaysaa ashcuru bialamin shadiidin fii xanjarati qulanqulshaha ama cunaha ayaan xanuun adag ka dareemaya qalbin ba halkan ku qoran bima tashcur baad marka maxaad dareemaysaa isagona ashcuru bialamin shadiidin fii qalbi wadnaha aad ii xanuunaya asnaan baa halkaa ku qoran bima tashcur maxaad dareemaysaa baad markaa odhanaysaa isagona ashcuru bialamin shadiidin fii asnaani ilkahan aad ii xanuunaya sadrun baa halkaa ku qoran Uh, bima tashcur maxaad dareemaysaa wuxuun ashcuru bialamin shadiidin fii sadri laabtayda ayaa xanuun badan iga haya atadriib haani tabaadal isu'aal waljawaaba maca zamiilka kama fi lmithaal isweydaarsada weydiin iyo warcelin ama su'aal iyo jawaab adiga saaxiibka saa tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye da' waaxid maadaa طalaba minka طabiib muxuu kaa codsaday dhakhtarku inaad samayso muxuu ku weydiistay oo macnaheedu wuxuu ku yidhi muxuu ku yidhi macal dhakhtarku same xagga caafimaadka daraaddi daaitna wuxuu yihi dalaba minii wuxuu weydiistay sarka almilxi inaan iska daayo milixda inaan iska daayo sokoriyaad iyo qahw iyo shaay iyo laxmi iyo xaliib baa qoran intaasaa laga samaynaya intaa in laeg maadaa dalaba minka dabiib muxuu kaa codsaday dhakhtarku dalaba minii tarka sokoriyaad wuxuu iga codsaday inaan waxyaabaha macmacaan iska daayo maadaa dalaba minka dabiib dalaba minii tarka alqahwa inaan iska daayo bunka ayuu weydiistay maadaa dalaba minka dabiib muxuu kaa codsaday dalaba minii tarka shaayi inaan shaha iska daayo maadaa dalaba minka abiib muxuu kaa codsa dhakhtarku dalaba minii allaxma inaan tarka laxmi inaan hilibka iska daayo maadaa dalaba minka abiib muxuu dhakhtarku weydiistay dalaba minii tarka alxaliib inaan iska daayo caana ayuy codsaday ama ay weydiistay yani wuxuu faray inaan iska daayo tabaadal su'aal wala jawaab maca zamiili kama fi mihaal isweydaadasada su-aal iyo jawaab weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibkaa sida tusaalaha ku qoran almithaal tusaale waxa weeye da waaxid wuxuu yidhi limaada xadarta ila almustashfaa dhakhtarka maxaad u timid daytin wuxu yidhi xadartu limuqaabalati tabiib asnaan waxaanu imid inaan la kulmo dhakhtarka ilkaha aljaamica almudiir baa qoran limaada xadarta ila aljaamica maxaad jaamicadda u timid soona xadartu limuqaabalati almudiir inaan maamulaha jaamacadda la kulmaan doonaya haddana halkan alkuliya alustaad baa qoran لماذا حضرت للكلية وقيب جامعات كميدة maxaad u timid kulliyadda kusoo xadartu waxaan u imid limuqaabalati اlustaad inaan macalinka la kulmo almustashfaa طabiib alanfi ba halkana ku qoran limaadaa xadarta ila almustashfaa maxaad dakhtarka u timid xadartu waxaan u imid bu markaa odhanayaa limuqaabalati طabiib اlanfi inaan la kulmo dhakhtarka sanka kuliyati saydala halkan ku qoran limaadaa xadarta ilaa kuliyati saydala maxaad u timid kuliyadda lagu barto dawooyinka lasoo odhanaya xadartu limuqaabalati saydaliy waxaan mid inaan la kulmo ninka ku takhasusay cilmiga dawooyinka asharika almuhandis baa ku qoran limaada xadarta ilaa asharika maxaa shirkadda maanta u timid ee danee kaa galay xadartu limuqaabalati almuhandis waxaan imid inaan la kulmo injineerka almadaar akhii baa halka ku qoran limaada xadarta ila almadaar maxaad u timid dakhtar airbortka ama garoonka diyaaradaha soo xadartu limuqaabalati akhii waxaan u imid inaan walaalkay la kulmo التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال isweydaarsan weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibkaa sida ku qoran tusaalahan oo kale ku hoose ka dhigay yacnihi almithaal ta waaxid hal ladayka mawcud maca tabiib miyaad ballan la leedahay dhakhtarka daa'itin wuxuu uhi nacam haa ballan baan la leeyahay mawcudi asaaca alcaashira ballanteedu waa saacadda tobanka almudaris taasica baa qoran waxaa lo hal ladayka mawcudun maca almudaris macallinka miyaad ballansantihiin wasoo nacam haa mawcidii ataasica asaaca ataasica ballanteedu waa saacadda sagaalaad almuhandis asaabica baa qoran hal ladeyka mawcidun maca almuhandis ma waxaad la leedahay ballan injineerka masna nacam mawcidii asaaca asaabica haa ballan baan la leeyahay ballankanu waa saacadda toddobada tabiib asnaan alkhaamisa baa qoran hal ladeyka mawcidun maca tabiib asnaan miyaad ballan la leedahay dhakhtarka ilkaha masna nacam haa mawcidi asaaca alkhaamisa ballanteedu waa saacadda shanaad ee shanta almumarid asaadisa baa qoran hal ladayka mawcidun maca almumaridi ninka neerasta ah miyaad la kalkaalayaha caafimaada miyaad ballanla leedahay soo nacam haa mawcidii asaaca saadisa hal saacadda lixda weeye ballankaygu asaydaliy ahaaniya cashara hal ladayka mawcidun maca asaydaliy ninka dawooyinka yaqaana miyaad wax ballanla leedahay مثلا نعم ها موعدي الساعة الثانية عشر عشرة ها بلنتيد waa saacada 12 الاستاذ الحادية عشرة هل لديك موعد مع الاستاذ معلمك ما بلن baad leedahay so نعم ها موعدي الحادية عشر عشرة waa saacada 12 التدريب هاتي جملا كما في المثال جملooyinkan tusaalhan ku qoran المثال واحد wuxuu ذهب صالح إلى المستشفى mustashfa saalix dhakhtarkuu tegey liziyaarati tabiib siduu usoo booqdo dhakhtarka dhakta mustashfa waa goobta iyo guryaha ayaa la ydhaha mustashfa oo dhakhtar aynu nahno tabiibkuna waa ninka aqoonta cilmiga dhakhtarka leh oo waa qofka aljaamica almudiir dahaba muxamadu ila aljaamica jaamicadduu tegey liziyaarati almudiir siduu usoo booqdo maamulaha jaamacadda asharika dahaba caliyun ila sharika buu tegey limuqaabalati liziyaarati اlmuhandis si u soo booqdo injineerka alkuliya alustaad dahaba cabdullah ila alkuliyati buu tegey liziyaarati اlustaad si macalinka u soo booqdo alriyaad alahl dahabat faatimatu ila riyaad bay tagtay liziyaarati اlahli si ehelkeeda iyo dadkeeda u soo booqato dahabat aaminatu ilaa jidda jidday tagtay liziyaarati اlasdiqaa si ay saaxabada u soo booqato almadiina alusra dahaba khaalidun ila almadiina ayuu tegey liziyaarati اlusra suu qoyskiisu u soo booqdo atadriib الsaadis leyliska lixaad haati cibaaraatin hadalla keen kamaa fi اlmithaal sida tusaalahan almithaal tusaale waxa weeye dahabtu ila almustashfaa dhakhtarkii baan tegey biliscaaf baan ku tegey ambalaas iyo maaragtay gurmadka deg dega ah baabuurka ambalaaska ay qaaday wa qaabaltu abiib waxaan la kulmay dhakhtarka aljaamic alxaafil alustaad ba halkaa kuu qoran waxay noqonaysaa dahabtu ila اjaamica jaamicaddii baan tegey bilxaafilati bas baan ku tegey le waqaabaltu اustaada waxaan la kulmay macalinkii halkan asharika alqidaar almudiir baa ku qoran dahabtu ila sharikati shirkadda ayaan tegey bilqidaari tareenkan ku tegey waqaabaltu اlmudiira maamulihii shirkadda ayaan la kulmay shaati ilbaxri baa halkan ku qoran asayaara baa qoran sadiiqii horsa markaa dahabtu ilaa shaati ilbaxr waxaan tegey badda xeeligeeda ama badda qoorigeeda bisayaarati baabuur baan ku tegey waqaabaltu sadiiqii waxaan halkaa kula kulmay saaxiibkay alqarya alqitaar jaddi baa halkaa ku qoran dahabtu waxaan tegey alqaryata daabiyadii bilqitaar waxaan ku tegey tareen waqaabaltu jaddi awogii baan halkaa kula kulmay almadiina alطaa'ira akhii baan qoran dahabtu ila almadiina magaalada madiinaan tegey biطaa'irati diyaarad baan ku tegey waqaabaltu akhii walaalkii baan halkaa kula kulmay alfunduq asayaara camatii baa qoran dahabtu ila alfunduqi waxaan tegey hoteelkii bisayaarati baabuur baan ku tegey waqaabaltu camatii eddadii baan halkaa kula kulmay mulakhasu taraakiib halkan weeye taraakiibtii oo lasoo koobay ama jumlooyinkii oo lasoo koobay macnihii ku jiray qaybta kood waxa wey mawcidii asaaca alcaashira ballanteedu waa saacadda tobnaad ataasicata sagaalaad asaabicata toddobaad akhamisata shanaad asaadisata lixaad qaybta labaad waxa weeye xadartu waxaan u yimid limuqaabalati طabiib اlasnaan inaan la kulmo dhakhtarka ilkaha almudiir maamulaha in la kulmo alustaad inaan macalinka la kulmo asaydalihi inaan la kulmo ninka ku takhasusay dawooyinka almuhandis inaan injineerka la kulmo qadisa saddexaad waxa weeye limaada xadarta ila almustashfaa maxaad u timid jaamacadda eh, eh, dhakhtarka maxaad u timid dhakhtarka maxaad u timid aljaamicati jaamicadda maxaad u timid asharikata sharkadda maxaad u timid alkuliyata kuliyadda eh, wax lagu barto maxaad u timid almadaar maxaad garoonka diyaaradaha u timid qaybta afraad waxa hal ladayka mawcidun miyaad ballan la leedahay maca dabiib dhakhtarka almudarisi macalinka almuhandisi injineerka muhandisi injineerka almumaridi iyo kalkaaliyaha caafimaad neerasta ah ninka dawada yaqaana ee ku takhasusay dawooyinka iyo aqoontooda qayb sanaad waxa weeye ashcuru bialamin shadiid waxaan dareemayaa xanuun adag fii uduni dhegtayda xanjarati cunahayga qalbi wadnahayga asnaan ilkahayga qaybta labaad lixaad waxa weeye dalaba minii wuxuu iga codsaday tarka milx inaan milx iska daayo tarka sukariyaad inaan waxyaabaha macaan iska daayo tarka alqahwat inaan buka iska daayo tarka shaay inaan iska daayo shaaha tarka laxm inaan hilibka daayo caafimaad daraadi alaswaat wa fahmu اlmasmuuc halkan waxa weeye codadkii iyo waxyaabaha la maqlayo in la fahmo weeyaan awal alaswaat waa erayadii التدريب الأول استمع دغيسه واعد كعلي محمود ونين مقعي مسعود وقف مقعي 20 iyo 30 iyo 40 iyo 50 hadana التدريب الثاني istamic waacid erayadan yacni baro bur buur sud suud ful fuul cud cuud xur xuur xut xuut jud juud dur duurun tamut tamuut erayadaasi yacni luq ahaan u baadhoo baro atadriib thalith استمع واعد كعلي كون وآيات القرآن كها والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعل بالمؤمن الشهود فيها سر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مسفوفة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والطور وكتاب مسطور في الرق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور في سدر مخضود وضلح منضود وذل ممدود يعني كواسنا waa quraanki oo iyadana inuu qofku yani intaas oo kala ka barto ay ugu tala galeen marka waxa dadana kala marayo ثانيا فهم المسموع imkana waa wixii la dhageystay la fahmo oo cajaladii asradadii la dhageysto dabeedna wax lagaa weydiiyo bal saad u fahamtay التdريب الأول استمع إلى الحوار wada sheekaysiga cajalada dhegayso ثuma ضع calaamaةa صح calaamada sax dhig في المربع المنaaسب afargeeslaha ama laba jibaaranaha ku haboon التdريب الثاني استمع إلى سؤaaل su-aalaha lagu weydiinaya dhegayso ثuma ضع الرقم numberka ku qor murabac اmunaasib murabacyada inaga hooseeya meesha ku qoran ka munaasibkay su-aasha ku socoto raqamu yeel atadriib thalith layliska saddexaad waxa weeye istamc ila اfiqra waxaad dhegaysataa tuduca hadalkaa uma ajbac can asilati su-aalahan dabeedna ka jooga lagu weydiinayo bima shacara axmed axmed muxuu dareemay mataa dahaba ila mustashfaa goormuu dhakhtarka tegey maadaa facala abiibu laxmed muxuu u qabtay dhakhtarku axmed muxuu u qabtay kayfa asnaanu axmed ilka axmedi waa sidee imika maadaa dalaba minhu abiib dhakhtarku isaga imika muxuu weydiistay bima nasaxa abiib dhakhtarku muxuu kula teliyey atadriib araabic istamc ila alfiqra dhegaysa tudcan hadalkaa uma ajib cala asilati su-aalahan ka jawaab mataa istayqada camaarun goormuu camaar toosay limaada muxuu waktigaa u toosay markaad wakti sheegto kayfa dahaba camaaru ila mustashfaa dhakhtarka siduu ku tegey yani ma iscaaf iyo wuxuu ku tegey ambalas ma baabuur buu ku tegey ma lug buu ku tegey maadaa facala abiibu licamaar muxuu u sameeyey u qabtay dhakhtarku camaar markuu tegey kam baqiya camaaru fi lmustashfa imise ceshuu ku jiray camaar dhakhtarka limaada taraka camaaru almustashfa dhakhtarka muxuu uga tegey camaar markii dambe ba istamic ila alfiqra uma ajib nacam oo bilaah waxaad dhegaysataa tuduca hadalkaa ama haadhe waxa lagaa weydiiyo hadduu sax yahay ama maya dhe hadduu qalad yahay shacara camaaru bialamin fii sadri wuxuu ka dareemay camaar laabtiisa xanuun takallama camaaru maca almumaridi wuxuu la hadlay camaar ninkii caafimaad kalkaaliyaha caafimaad ahaa ama neerasta ahaa fi lmustashfa dhakhtarkuu kula hadlay dalaba camaaru sayaarata aliscaaf wuxuu codsaday camaar in loo keeno baabuurkii ambalaasta ahaa dahaba camaaru ilmustashfa dhakhtarkuu tegey camaar xadarat sayaaratu liscaaf waxaa timid baabuurkii ambalaaska bacda hamsa daqaa'iq an shan daqiiqo dabadeed shan daqiiqo kadib buu baabuurku yimid qadaa camaanu arbacata ayam fi lmustashfaa wuxuu ku dhammaystay uu ku jiray camaar dhakhtarka afar maalmood fahasa abiibu dhakhtarkii wuxuu baadhay uduna camaarin camaar dhegtiisa iyo wara'sahu madaxiisa bacda alaaثati ayaam saddex cisho kadib dahaba camaarun camaar wuxuu tegey ilal camala shaqadiisiibuu dib ugu laabtay alkalaam iminkana waa hadalkii oo in lagu hadlo atadriib awal layliska koobaad tabaadal alxiwaara maca zamiilika ma fi lmithaal isweydii isweydaarsada wada sheekaysi ad iyo saaxiibkaasaa tusaalahaan ku qoran almithaal da waaxid wuxuu yihi bima tashcur maxaad dareemaysaa daitnin wuxuu yidhi ashcuru waxaan dareemayaa bialamin fii sadri xanuun baan ka dareemaya laabtayda wa bima tashcur anta adda maxaad dareemaysaa daitnin da waaxid wuxuu yihi ashcuru bialamin fii asnaani anna xanuun baan ka dareemaya ilkahayga udun iyo xanjar baa halkan kuu qoran saasoo kale uga sameeya waxaa taa bima tashcur maxaad dareemaysaa basoo dhe ashcuru bialamin fii sadrii fii udni dhegtaydaan ka dareemaya xanuun wa bima tashcuru anta adna maxaad dareemaysaa buu odhanaya basoo ashcuru bialamin fii xanjarati anna cunahaan xanuun ka dareemaya qalbi iyo halkaa ku qoran wuxuu bima tashcuru maxaad dareemaysaa basoo dhe ashcuru bialamin fii qalbi wadnahaygaan xanuun ka dareemaya wa tashcuru anta adna maxaad dareemaysaa basoo odhanaya ashcuru bialamin fii anfi sankaygaan ka dareemaya asnaan iyo sadr baa ku qoran bima tashcuru maxaad dareemaysaa buu odhanayaa hosu su-aashaasu ka ashcuru bialamin fii asnaani ilkahaygaan xanuun ka dareemaya wa tashcuru anta adna maxaad dareemaysaa waso ashcuru bialamin fii sadri anna laabtan xanuun ka dareemaya laabtaa xanuunaysa xanjara iyo anfi baa qoran bima tashcur maxaad dareemaysaa wuxuu ku jawaabayaa ashcuru bialamin fii xanjarati cunaha ayaan xanuun ka dareemayaa wa tashcur anta adna maxaad dareemaysaa waso ashcuru bialamin fii anfi sankaan xanuun ka dareemaya ra'sii asnaan baa ku qoran bima tashcuru maxaad dareemaysaa soo ashcuru bialamin fii ra'si madaxaa xanuunaya wa bima tashcur anta adna maxaad dareemaysaa soo ashcuru bialamin fii asnaani ilkahaa xanuunaya udun iyo qalb bima tashcuru maxaad dareemaysaa oone ashcuru bialamin fii uduni dhegtaa xanuunaysa wa bima tashcuru anta adna maxaad dareemaysaa soo ashcuru bialamin fii qalbi adna wadnaha xanuunaya atadiib haani tabaadal xiwaara maca zamili kama fi lmithaal isweydaarsada weydiin iyo walcelin ama su'aal iyo jawaab adiga saaxiibkaa saa tusaalahan ku qoran tusaale waxa weeye almithaal da waaxid wuxu hi bima tashcur maxaad dareemaysaa su daatin wuxu ashcuru bialamin shadiid fii sadri shadiid oo quru ku soo daray yacni xanuun aad u adag ayaan laabta ka dareemaya balasuu odhanayaa da waaxid shaafaa kallaa allaha ku caafiyo daatin wuxuu hi shukran lak waad mahadsantay haddaba waxaa halkan ku qoran maxay asnaan baa ku qoran dabeedna wuxuu odhanayaa bima tashcuru so odhanaya ashcuru bialamin shadiidin fii asnaani so odhanaya shaafa kala shukran lak udun baa halka qoran bima tashcur maxaa darees so odhanaya ashcuru bialamin shadiidin fii uduni so odhanaya shaafa kala so odhanaya shukran lak waad mahadsan tahay ra'si baa halkaa ku qoran bima tashcuru maxaad dareemaysaa so odhanaya ashcuru bialamin shadiidin fii ra'si madaxaan xanuun badan ka dareemayaa oo so odhanaya shaafa kala allah ku caafiyo wuxuu odhanaya shukran lak waad mahadsan tahay anfi baa halkaa ku qoran wuxuu odhanaya bima tashcur soon ashcuru bialamin shadiidin fii anfi sankaan xanuun adag ka dareemaya soole saafakalla allah ku daweeyo soole shukran laka waad mahadsan tahay xanjara halkaa ku qoran bima tashcur maxaad dareemaysaa soone ashcuru e, bialamin shadiidin fii xanjarati cunahaan ka dareemayaa xanuun aad u adag soole saafakalla allah ku daweeyo allah ku caafiyo soole shukran laka waad mahadsan tahay qalbi baa halkaa ku qoran soone bima tashcur maxaad dareemaysaa n ashcuru bialamin shadiidin fii qalbi wadnahaan xanuun adag ka dareemaya soo saafakalla allah ku caafiyo shukran laka buu odhanaya waad mahadsan tahay atadriib haali tabaadil اxwaara maca zamiilig isweydaarsada saaxiibka wada sheekaysi saa tusaalahan ku qoran kamaa fi miaal saa tusaalahan almiaal tusaale waxa weeye taa waxuu hal qaabalta abiib dhakhtarka ma la kulantay daatin wxu nacamhaa wafaxasa qalba waa la kulmo wadnaha ayuu baadhay waaxid ba ma natiija jawaabtii maxay noqotay daaitini wuxuu hi alqalbu saliim qalbiga horta wadnuhu wuu fayoo yahay alxamdu lilah ilah baana mahadale alaafa baa halkan ku qoran saasoo kale uu sameeye hal qaabalta abiib dhakhtarkan waa u tagtay markasoo nacam waan la kulmay wafaxasa anfa sankuu dabeedna baadhay wuxuu odhan ma natiijatu waa maxay jawaabtu waasuu odhanayaa alanfu saliim alxamdu lilah horta sanku wuu caafimaad qabaa ilah baana mahadale asadra baa halkan ku qoran hal qaabalta abiib dhakhtarka ma la kulatay soo nacam haa wafaxasa sadra laabtuu baadhay ma natiija waa maxay jawaabtu maxay noqotay soo odhan asadru saliim alxamdu lilah laabteedu way fayowdahay ilah baana mahadle alasnaan baa halka qoran hal qaabal tabiib dhakhtarka ma loo kulantay nacan buu odhan wafaxasa alasnaan ilkaha ayuu baadhay so ma natiija waa maxay jawaabtu maxay noqotay so alasnaanu saliimatun ilkuhu way fayooyin walxamdulilah ilah baana mahadle oo hal qaabalta halkan alxanjara baa ku qoran intaan ilaa ka samayn baa lagu leeyahay alxanjara hal qaabalta tabiib dhakhtarka ma la kulantay hoosena nacam haa wafaxasa alxanjara cunahuu baadhay ma natiija maxaa ka soo baxay jawaab alxanjaratu saliimatu cunuhu wuu fayow yahay alxamdulilah ilaa baana mahaddane aludun ba halkaa ku qoran hal qaabalta abiib dhakhtarkan ma la kulantay nacam buu odhanaya ma natiija buu odhanaya maxaa ka soo baxay ee jawaaba soo odhanaya aludunu saliima dhigtu way fayowdahay alxamdulilah ilah baana mahaddane alra'as baa halkaa ku qoran hal qaabalta abiib dhakhtarkan ma la kulantay nacam buu odhanaya ma natiija maxay noqotay jawaabtii uu dhakhtarku siiyey alra'su saliim madaxu uu caafimaad qabaa walxamdu lilah ilah baana mahadle وحفحص رأس ما النتيجة وصورنا الرأس سليم التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلي كما في المثال يسوي دار سدا ويدين يور علين بوضع الشيكيسي هذه صاحبك تبادل الحوار مع زميلك يسوي دار سدا صاحبك وضع الشيكيسي ست صلاة قرن المثال صالح حوالي تا واحد bima tashcur maxaad dareemaysaa daatin wuxu ashcuru bialamin shadiidin fii udni dhegtaan xanuun badan ka dareemaya da waxad u hal ladaygka mawcudun maca dabiib dhakhtarka ma la leedahay ballan kasuu odhanaya tiniin ba wuxuu ihi nacam mawcudi asaca alcaashira haayo ballan baan la leeyahay ballankaygu waa saacadda tobanka asnaani asaaca bicaa baa qoran bima tashcur maxaad dareemaysaa wuxuu ashcuru bialamin shadiidin fii asnaani ilkahan xanuun adag ka dareemaya kasuu odhanaya hal laka mawcudun maca abiib dakhtarka miyaad la leedahay ballan soo nacam mawcidii asaaca saabica hayo ballan baan la leeyahay oo ballankaygu waa saacadda toddobada anfi asaaca alwaaxida baa halkaa ku qoran bima tashcur maxaad dareemaysaa buu odhanaya soona ashcuru bialamin shadiidin fii anfi sankan xanuun aday ka dareemaya markaasuu odhanaya hal ladayka mawcidun maca abiib dhakhtarka ballan ma la leedahay soo nacam haa mawcidii asaaca alwaaxida ballanka baan la leeyahay ballankaygu waa saacadda kowda qalbi asaaca haamina bima tashcur maxaad dareemaysaa ashcuru bialami shadiidin fii qalbi wadnahan xanuun adag ka dareemaya halladayka mawcidun maca dabiib dhakhtarka mala leeda ballan sule nacam haa mawcidii asaaca athaamina ballankaygu waa saacadda sideedda sadri asaaca alkhaamisa ma bima tashcur maxaa dareemaysaa usoona ashcuru bialami shadiidin fii sadri laabtan xanuun adag ka dareemaya halladayka mawcidun maca dabiib dhakhtarka ballan ma la leedahay sule nacam haa mawcidi asaaca alkhaamisa ballanteedu waa saacadda shanaad ra'sii asaaca araabica baa halkaa ku qoran bima tashcuru maxaad dareemaysaa wase ashcuru bialamin shadiidin fii ra'si madaxan xanuun aday ka dareemaya hal ladayka mawcidun maca abiib dhakhtarka miyaad maclan la leedahay ballan ma la leedahay wase nacam haa mawcidii asaaca araabica hayo ballankaygu waa saacadda afarta xanjarati baa halkaa ku qoran bima tashcur maxaad dareemaysaa buu nahay saashcuru bialamin shadiidin fii xanjarati cuunahan xanuun aday ka dareemaya soo hal ladayka mawcidun maca abiib dhakhtarka ballan ma la leedahay nacam buu odhanaya mawcidi asaaca ataasica hayo saacadda ballankaygu waa saacadda sagaalaad wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq